alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed rabbi shrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximahu llah wamufradan nactaan limabniyin yali faftax aw insiban aw irfac tacdilii وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعط لا مع همسة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر waxaanu soo guda jirnay baabullah markaa suwar fara badan baa ka soo baxo culimadu ilaa laba boqol ay gaadhsiiyaan laakiin waan iska soo khulaasayn <clears throat> intii hore baa u taqaanaan maynu sheegnay sheekhu waxa uhi wakayra maa yali wakayra almufradi laa tabni wansibhu aw irafca qsidi wowga qaadoo laa tabnida ugeed walaa tabniha binaynin hayra maa ay hayr aladii kii hayrkii ha binaynin yelii la xidhiidhsaday huwa maagu hu mancuudka la xidhiidhsaday wagayr almufridi mufrad hayrkiina ha binaynin wansib nasbi hu hayrkaa aw iqsid ama u qasti alrafca rafca u waxayna soo hormaray oo beydka hore sheekhu raximah llahu tacaala inooga soo sheekeeyey ismiga laa ee mufradka ah haddii loo sameeyo nacti ismigii laa haddii nacti loo sameeyo saddex shardina la helo nactigaa la sameeyey waxa ku banaan saddex weji baa ku banaana soo samayn markaa ismigii la ayaynu nacti u samaynay saddex shardina waynu helnay nactigaa aynu la nimidnay saddex wej baa inoogu banaana ko ismiga laa inuu mufrad ahaa nactigan aad samaysanay inuu mufrad yahay labadaa mufradna aan la kala saarin mana saddex shardeen saddexdaa shardi haddii helno ismigaana ixtiraam maxaa inoogu banaanaa saddex wej baa inoogu banaanaa inaynu nidhaahno ya laa rajula dhariifa iyo laa rajula dhariifan iyo laa rajula dhariifun saddexdaa wej baa inoogu banaanaa waa marka la helo lakin saddexdaa shardi markaa sheekhu halkan wuxuu leeyahay shuruuddii wax kamid a ah hadee la waayo haddaba ya nactigii iyo mancuudkii may xidhiidhin ya nactigii iyo mancuudkii may xidhiidhin ama nactigii mufrad muu noqona hayru mufrad buu noqdo mudaaf u noqday ama mushaabihalmudaaf u noqday wejkii binaha uun ka saaroo labadii wejiye kale ku banneen wejkii binahu soo fadxa mahayn ka saar daaqadaba maxaa soo hadhay alrafcu waannasbu labadaa wej ku banneen tusaale ku fahmaysaa laa rajula fi daari dhariifabaa tii iminka horta laada ismigeedu waa rajul waa mufrad naxtigan aad samaysayna waa maxay waa mufrad labada shardi baynu helnay laakiin hal shardi baynu weynay oo ahaa allaa yufsala baynahuma inaan dhexdooda la kala saarin iminka faasil baa dhaco khabarkii baa lagu kala saaray sooma marka maxaa la samaynaya dhariifa markaa ma banaana maxaynu odhan laa rajula fidaari dhariifan iyo dhariifun unba inoo banaan ma banaana inaynu idhaahno laa rajula eh, fidaari dhariifa taasaan banaanayn sababtu waa maxay markaa hore ee fasligu aanu jirin waa litarakubi nacti maca alismi ismiga miyaynu tarkiibinay nactigaynu tarkiibinay oo rajula dhariifa iyadoo abaynu ah laa dusha kaga keennay iminka laakiin ma suuragal bay suuragal ma noqonayo waayo fasli baa dhacay waa la kala saaray de marka waxay noo banaano inaynu idhahno la rajula fi daari dhariifan halkan ka sifeeye cabdisalaan rajulku sidiisiisa maxalu ismi illaah laada ismigeeda maxalkeegaynu ka sifeynay waayo rajul waa fi maxali nas baylen waayahay laa rajula fi daari dhariifun cadfada halkan ka sifeeye khabarkii maxalula maca smiha cinda siwe min rafcuul halkaasaan ka sifaynana markaa wejkii binaha daaqada ka baxay wejkii binaha ayaa ah daaqada ka baxay kaasi waa kii koowaad wa kayralmufradi waa maxay nactigii mufrad muu noqon nactigii ayaan mufrad ahayn maxaa la samaynaya markaana wansibhu aw irafcaqsidii waa maxay tusaalu laa rajula aaliba cilmin mamquutun baa tiri laa rajula nin rajulka oo aaliba cilmin mamquutun mid loo cadhoodo la naca maade nin aalibcilmi sooma haddaba u fiirso iminka nactigii iyo ayo iyo mancuudkii maala kala fasliyey may laakiin nactigii baa shardi waaye oo kayrilmufridi bina yidhi sooma nactiga muxuu noqday waa muaafade saaxiba cilmin waa mahay waa mudaaf munayn ma mufradba me mufrad maaha maxaa la samaynaya laba midun bay noo banaan wejii saddexaad baa daaqada ka baxaya inaanu rafcinaano waa banaan yahay inaanu nasbinaano waa banaan yahy maxaynu odhan laa rajula aaliba cilmin mamquutun inaanu rafcinaano wuu noo banaan yahay laa rajula aalibu cilmin mamquutun laakiin maxay naga baxay kii binahade wejii binaha ka baxay lama banayn ya kan mucradba weyaan xad banaynba waaya haddee mushabahan mudaaf noqona waa lamidu laa rajula aalican y laa rajula aalican jabalan xaadirun ama laa rajula aalicun jabalan xaadirun labada wej baa inoo banaanaanaya maxaa daaqada ka baxaya wejkii binaha daaqada ka baxaya waa intaasoo si fiican maynaan fahmin waan fahnayla tahay wuxuu yidhi walaa tabni laadan waa tabni xarfucilinu ku jasmini yadi baa daaqada ayaa maqan oo kasradaasana tusinaysa on garanana bay leetahay hayra waa mafcuulki hayra mudaafa maadan waa mudaaf ilayhi mawsuula ka dhig yeliya jumladan waa maxay waa siladii weeye wa khayra mufridina kayrka hor iskaga cadaf wansibhu waynu garananaayo waa maxay waa ficil amar iyo faacilkii iyo mafcuulkii awir rafcana waa mafcuulkiio soo taqadumay iqsid mafcuulkeedii weeye wuxuu yidhi walaa tabni habinayn hayra maa ay hayra ladii kii ayrkii habinayn yeli la xidhiidsaday huwa maagu hu mancuudka la xidhiidsaday wagayr mufradi mufrad ayrkiina ha binayn wansib nasbi hu ayrkaa nasbi aw iqsid ama u qasti arafc labada wej ku baneeyo wejkii binaha taaqatakasaabugud walcadfu in lam tatakarar laxkuma lahu bimaali nacti dilfaslin tama waaya wuxuu yidhi walcadfu in lam tatakarar laxkuma lahu bimaali nacti dilfaslin tama walcadfu ay walmacduufu kii la cadfayey in lam tatakarar haddii ayna soo noqnoqon laa laa haddii ayna soo noqnoqon uxkuman ay faxkuman xukmi oo xukmi lahu macduufka u xukmi bimaa ay biladii kii u xukmi intamaa ay intasaba nisbo sheegtay huwa maagu linacti nactiga u nisbo sheegtay nactiga dilfasli soocidow saaxiibka waaya waxayna soo martay culimay ismigii laa haddaynu ku soo cadafno nakiro mufradaa ismi mufrada oo nakira hadaynu ku soo cadafno laana aynu soo celcelinno soo midaan soo marinte awjuhdi ku banaan midaan soo marnay ismigii laa aynu naqaanay ayaynu ku soo cadafnay ismi mufrad oo laana way soo noqnoqotay dee waynu ka soo marnay ka marka waa la eegayaa oo waxaa la odhanayaa laa ee waxaad ku soo cadfaysid ya ma maca takraari laaba tikraar iska ilaaliya ma luqa alcarabiya tikraar waa khalad takraar weeyana laba laba masteroo keliya jiraba oo loogu dhawaaqo tifcaal tibyaan iyo tilqaa labada wadana quraan kuso arorin wey inta kale gurada laga mara takraar weeyaan tafcaal marka maca takraari laa inay tahay oo laadii la soo celiyo iyo maca cadami takraari laa laa inayna soo noqon labadaasayna u kala qaadana haddaba laadu haddii ay la soo noqoto waynu soo marnay xukunkiisiiyo eh, ismiga hore laba wej baa inoogu banaanaa ma adkee hafoofina ismiga dambana saddex wej baa inoogu banaanaa mana intaaba hayn waa halkii u ku lahaa marfuucan aw mansuuban aw murakaba wa in rafacta awalan laa tansiba intaasu kusoo ururiyeba ka hore labaa inoogu banaana maxaa inoogu banaanaa albinaau cala alfatxi iyo in la rafciyo haddaynu haddaba albinaau cala alfatxi ka hore ka dhigna kadamba misaa ku banaanaa saddex albinaau cala alfatxi laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun haddaynu ka hore rafcinana ka damba labanba banaana laa xawlun walaa quwatun laa xawlun walaa quwata intaa mayna haddaba dhibtu waxay ka taagan tahay laadii maanta lamama hayo laadii baa soo noqon maxaan samaynaa marka hadday laadi soo noqoto waynu baranay sooma haddayna laadii soo noqon ka warrama laadii haddii ayna soo noqon wuxuu ku yidhi yajuusu fi lmacduufi maa jaasa fi nacti lmafsuuli macuufka waa ku banaan nactiga mafsuulka waa ku banaan ba ku banaan nactiga mafsuulka maxaa ku banaan laba labada ku banaan waa maxay wansibhu awi rafxad sidii ama nasbi ama rafci de wejigii binaa daaqadda ka saar kiinba daaqadda ka baxaya waa maxay tusaaluhu laa xawla walaa quwata waad barate laadimay soo noqon ba maxaa meesha yaallow laa xawla wa quwatan wa quwatun laadina meesha way ka maqan tahay haddaba wa quwatan saynu nidhahnaa wejigii binahun ka saar daaqadda wa quwataha isku odhan lakin maxaad odhanaysaa laa xawla waquwatan laa xawla waquwatun labada waj baynoo so si fiican maydaan fahmi marka laa xawla waquwatan haddaynu idhahno waa maxay macduufun calaa maxali ismi illaah haddaynu waquwatun idhahno macduufun calaa maxali illaah maca waaba intaa weeyaan si fiican inad fahamteen baan filaya ismigii laa hadaynu wax ku soo cadafno laadi may joogtaa mise ma joogto iska eega hadday laadu joogto axkaamteeda waynu soo baranay haddaynan laadu joogin ismigan macduufkaa ah, nactiga mafsuulka ah, wixii ku banaanaabaa ku banaan waa inta laa xawla wa quwatan laa xawla wa quwatun laa xawla wa quwata baan noo banaanayn so si fiican maydaan fahmin walcadfu soo ma aragtaan walcadfudaa sheekhuu yidhi waa min idlaaqi almasteri wa iraadati ismi lmafcuul facli baa noo qoranoo mastera waxaana loo jeeda ism mafcuul baa loo jeeda macduuf baa loo jeeda in lam tatakarar ficlu shardigii weeyaan laana waa faacilkii bikasti lafdiha iyadoo xarafay haddana maanta faacil tahay qaacido guuda waxaad haysatiin kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun wax kastoo laftigiisa loo qasto ama ficil ha noqdo ama xaraf ha noqdo waa ismi qaacidadaas weyna anfacaysa uxkumanna waa maxay waa jawaab shardigii oo lidaruuri fadi uga dhacday le waa alabe ismiyatun alabiyatu in fa la geliya ahayd laakiin maxaa looga gooyey waa daruura sheekh marka uxkuma alifka ku jira waa maxay waa aliflaq bay dhahan culimada qaarkood culimada qaarkoodna waxay mayane nuunu tawkiid alkhafiifa soo ma garanataan xukuman bay haydo nuunu tawkiid alkhafiifa marka lagu waqfiyayo fatxan ay ka horayso maxaa loo bedela alif lanasfacan binnaasiya layakuunan soosaa looma bedelo waka waabdilanha bacda fatxatin alif waqfan kamaa taquulu fi qifan qifa isaga laftiisa inoo keeni doona qifan qifa alifyu inoogu iman doonaaba qifan haddaynu waqfino maxaynu u bedelanaa qifa alifaan ku taagen waayahay lahu uxkumanta ku tacaluji bimaadana uxkumanta ku tacaluji intama bimacnaa intasaba faacilkii waa huwa maaga u celi linacti intama iskaga eh, ku tacaluji liwa jaari majruure dilfasli diidan waa tii asmaa lkhamsa sooma alfaslina waa mudaaf ilayhi haye nactiga ka sife warkaas waa cadigayla tahay muxuu laqmadii noqonaysaa walcadfu ay walmacduufu kii la cadfay in lam tatakarar haddii ayna soo noqnoqon laa laa haddii ayna soo noqnoqon uxkuman ay faxkuman xukmi oo xukmi lahu macطuufka u xukmi bimaa ay biladii kii u xukmi xukunkii intamaa u nisbo sheegtay huwa maagu linacti nactiga u abtirsaday nactiga dilfasli kala soocidda u saaxiibka nactiga isaga iyo mancuudkiisii lakala saaray xukunkii aynu ku soo baranay si macطuufkaana ima arafcu wa ima anasbu lalbinaa biniun baa ka baxay wa acti laama xamsat istifaami maa tastaxiqu duna اlistifaami i ma hamsa istifhaamin hamsatu istifhaamina jidkeed xaalada ay ahaatay laadu maa ay alladii xukunkiisii ama camalkii tastaxiqu ay mudanaysay hiya laadu hu maaga ay mudanaysay duuna istifhaami duuna hamsati istifhaami hamsatulistifhaam sakadeed xaalada ay ahaatay laadu xukunkii ay lahaan jirtay camalkii ay qaadan jirtay camalkii un si haddii hamsatulistifhaam dusha laga geliyana waa maxay baydkana baydkan macnihiisu waxa weeyaan laadii naafiyatu liljinsi haydaan wada garanaynay haddee hamsatul istifhaam xagga hore laga geliyo ka warrama laabay hayda haddee alaa laydhaa ma waxba isbedelaya mise waxba isma bedelaya muu ku baraya sheekhu wuxuu ku yidhi sheekh wuu idlaaqaya alaqa almusanifu musanifu saasuu idlaaqay haddee laadii aad taqaanay ee ahayd tansiibulisma wa tarfacu lkhabara hamsatul istifhaam haddee dusha laga geliyo sheekho warku waa sidii horena waxba ismuu bedelin waa intaa ya baqiyat he calaa maa kaana laha min alcamali camalkii hore ilahaan jirta soo ma garanayno sidii un bay ahaanaysa hamsadin waxba kama bedelayso sow laa rajula fi daari may ahayn laa rajula nin fi daari daarta kuma sugna soo samayn alaa rajula fi daari daarta nin kuma sugna miyaa miyaadad macnaha hoosaa yar noqdo mooyaane xukun waa sidiisii alaa rajula fi daari daarta nin kuma sugna miyaa macnuu saa iska noqda laakiin icraabkii wax alle wax ay ka bedelaysa hamsadani he male yaa saa qaba waa sida musanifku u idlaaqay musanifku saasuu kuleeyahy haddii hamsatulistifaam ay dusha ka gasho sheekh wax alle wax isbedeliya ma jira waa sidii horun alaa rajula qaa'imun baa iska odhanaysa hamsatulistifaam laad waa nafiyatu liljinsi rajula ismuha mabni cala fatxa fi maxal ism qaamina waa khabarkeegi saasuu musanifku u idlaaqay laakiin culimada qaarkood waxay leeyihiin istifaamka aynu eegno istifaamku haddii istifaam tawbiikhiya kii canaanta wey istiwaanka tawxiiga waxa la dhadaa maa mutacalliquhu waaqicun wa muddaciihi saadiqun wa maluumun calaa faacilihi tawbiikhi baa la dhadaa meelahaasan ku arki doona balaaqadii wax kaasi hadduu yahay istifaamku hadduu tawbiikh yahay ama istifaamku hadduu yahay alistifaamu can innefyi in nefyigan lafdiisa ee eh, laga istifaam dalbayo kaa haddii uu yahay xukunku waa sidii uu ahaa xukunku siduu ah tansib alisma wa tarfac alkhabar sidii ay ahaan jirto ahaanaysa axkaamtu sideediiba u qaadanaysa tusaale waa maxay alaa rujuuca waqad shibta alaa rujuuca mawjuudun noqod ma jira miya waqad shibta xaalad boos cadaaday noqotay adigoo ciroobeyo cadaaday miyaanad haddana ilaahay u toobadkeenon ilahay u noqona waa ceebe waaya alaa rujuuca waa tawbiiq wey maxaad u noqon lahday weya noqode iyo alarciwa liman walaad shabiibatu waaadanaat bimashiibin bacdahu haaramu alarciwaaa reebtoonaasho liman ruux uma sugnaan miya manka oo wallat ay jeedsatay shabiibatuhu dhalinyarnimadiisi ruux dhalinyarnimadiisi ay jeedsatay ya joogsasho uu ka soo joogsado baatilka iyo macsida uma sugna miya oo waaaadanat ay ogeysiisay hiya dhalinyarnimadii bimashiibin ciro ay ogeysiisay cirada oo bacdahu aykaa inuu bacdahu mashiibka dabadii uu ahaaday haramu gabow ciro adas ku arki gabow baa ka dambaysha warku waa dhammaaday soo war cad ma maxalushaahidkeenu waa mahay alarciwaaa irciwaaa waa ismu laa hamzadana waa istifhaam tawbiikiya wey limanna waa khabarkeegii weeyaan liman muu inii qoryaa liman dee biidkaa kaa jooga adiga kitaab ya ilaa ya hadda maxaa ladhaa ila ciwaad masaasaadi ku qoree maxaad kaad haysataa adna saasa mayda alaa waxaynu soconnaa waxa weeye laa baynu ujeednaa ilaa uma jeednaba ilaa baabkeedba kuma jirno laa baynu soconnaa soo ma laadii baa markaa la gelinaya hamsatulistifam laga hormarinaya marka ilaa iyo alaa isku maaba alaadii caadigeed gelinaysa istitaaxiyada soo tiiba u tiiba u dhow marka waa laadii naafiyadahayde caadiga ahayd oo laga hormariyey hamse laga hormariyey waaya maxalushaahidkuna waa maxay waa iyada oo hamsatulistifaam lagala hormariyey ay camal fashayna ismigiina way nasbisa khabarkiina way qaadata waaya iyadoo aalistifaamu caninafyina waa kan alaa rajula qaa'imun nin ma miya laa rajula qaaimun laa rajula nin qaa'imun ma aha miya rajula qaa'imun nin mid taagan ma aha miya nafyigaa istifaam laska sii weydiinaya nin mid taagan ma aha miya wuu amar sheegay alaa rajula qaa'imun waa kan baytshaacirkan hore iyo isagana u daliila alastibaara lisalma alastibaara lisalma am lahaa jaaladun idaa ulaaqi ladii laqaahu amhaali waa baxru tawiil bu xag hose gelay lakin waa baxru basiit alastibaara lisalma alastibaara sabir lisalma salma mid u sugan ma aha miya alstibaara lisalma sabir mid u sugan salma ma aha miya am lahaa jaladun mise dhabar adayg baa u sugnaaday idaa waktiga ulaaqi aan la kulmo alladiika laaqaahu ay la kulmeen amhaali aniga ragga ayla midkii ragga aniga ayla midkii waxa ay la kulmeen markaan la kulmo talow salmo oo gabadhaydii may sabri ya mise sabri maysade waxaa la kulmen waa dhimasha markaan geeriyoodo aan dhaadhaco talo maxay samayn buu leey maxalushaahidku waa maxay alastibaara ya waa alistifhaamu can nafy istibaara waa ismigii laada hamsaduna waa lilistifhaam lisalmaana waa khabarkii weeyaan alastibaara lisalma am laha jaladun idaa ulaaqi aladii laaqaahu amhaali kinaayana ku jirta oo wuxuu kaga kinaayoonaya alladii laaqaahu amhaaluhu kinaaya can ilmowt weeyaan haddaba culimada qaarkood waxay leeyihin istifhaamkii hadduu noqdo tawbiikh ama uu noqdo alistifhaamu can nafyi xukunku sidiisii buu ahaanayaayo ismigiina way nasbini khabarkiina way rafcini haddaba waxaad ka warantaan haddee istifhaamkaa tamani loola jeedo istifhaamkaasi hadduu tamani noqdo ka hor tamani baad ula jeeda istifhaamkiiba maazini madhabkiisu waxa uu yahay sidii ay ahayd bay ahaanaysaa iyadoo xidaa tamani aad ula jeedid sidii ismiga iyo khabarka ay u qaadan jirtun u qaadanaysaa siiba weyhina wuxuu yidhi may haddeed istifhaamkaa tamani ula jeedid sheekh ismi un bay qaadanaysaa khabar male halkaas tuqi maray sag ya ismiun bay qaadanaysaa khabar ma qaadanayso tamanigu maxaa kamid waa kan eeg alaa maaa maaa baaridan soo maaragtan alaa maaa alaa maaa biyo ayaan doonaya biyahaasoo maaa biyaa biyahaasoo baaridan qabo alaa maa biyaayo alaa cashaaba iska dhate alaa cashaaba tiri alaa cashaa cashaan doonaya de wey tamaniyaya macnuhu dhamaystirya alaa cashaa cashaan doonaya ma khabar baad maanta wuxuu ku leeya isaga khabar mama jiro sideedaa ku daa ismigiun bay nasbinaysaa khabar uma baahno saasuu leeya alaa maa inima qorayo alaa maa adnima ku qori alaa maa maa baaridan weyan iska alaa maa maan maaha laba jeer soo celinaya ma sax haddaba haddaba wixii nii xarakey fatxateen ba nasba dhe nasba loo yaqaan halkan nasbo nasbu xarakeeyo soo fatxad in qotoba bir hal keliya weyan ya maa maan bu le soma maan ma marka alaa maa maa wey alaa maa maa baaridan tadambaa laba goor la tanwiininaya waaya sababtuna waa maxay maaadan dambe waa nacti halkee laga naxtiyaynaya maanta hore ayaa laga naxtiyaynaya oo ma banaan yahay nacti jamidi in wax jaamida naftaynu ka dhigna may banaan tahay ha way banaan tahay kaa jaamidkaa laftiisa markuu mawsuuf usii noqdo mid mushtaa baaridan muna ismi faacilan barid maanaha jaamidkan laga sii sifaynin waa nacti muwaa la dhahdaa nacti muwaa baa la dhahda mid waxba loo sgoogala xaadhanaya ya bedel wuu iska noqon karya lakin waxa fiican inu nacti ka dhigno nacti ka dhigno eega aayadda qur'anka o kale binaasiyati naasiyati kadib ayaa bedel iyo waxay leeyihin lakin halka nacti waa ku fiican waayo ta dambana sii nactayna baarida ta dambe ayaynu sii nactaynana baarid kaa dambe ayaa u cunansiiyey oo mushtaq ah oo waxay lamid tahay marartu birajulin rajulin saalixin marartu waxaan soo maray birajulinin rajulka oo rajulunina rajulka oo saalixin wanaagsan jaamid baynu ka sifayna xagga hor oo maxaa dhacay saalix munasifaale saalixan dambe u cunansiinay nacti muwaaala nacti muwaa sawfam nacti muwaa alaa alaa maa biya ayaan rabaa maa an biya ayaan rabaa biyahaasoo baaridan qabo iyo baytu shacirka alcumra walamu staaacu rujuucuhu fayar aaba maa ahat yadlafalaati ma asasba ma as muxuu ii qoray adna ad mu qoriyo adwad hadhee adi muxuu ku qoraysay asat asat baan asat ya ka dambe tama as as buu anaga noo qoray tama ta dambe tama ta dambe ta weeyaan as at as at alaa cumra alaa cumri baan doonaya alaa cumra cimri ayaan tamaniyayaan doonaya cimriga oo walaa jeestay cimriga oo mustaطaacun mid la karayo uu yahay rujuucu soo ceshashadiisu cimri dhammaaday oo haddana la kari kara inay soo ceshado macnigiisu balaanbaryaa soo maa ya markaa waxa fiican inaynu idhaahno ra'yigii maazini inaynu marno eega kiisii weye haddana marna saasuu noqonaya macnuhu kii maazini laakiin muxuu ahaa alaa cumra cumri cumriga oo walaa jeestay mustataacu mid la karaya miya rujuucuhu soo ceshashadiisu lama karayo de wey cumri oo tegay maad soo ceshan karta mama soo ceshanaysa oo fayaraba fayaraba uu wanaajiyo wey fa yaraba wanaajiyo cimrigaasi maakii acat ay fasahaadisay yadulafalaati afalaadka iyo dhacdhacyada gacantooda ay fasahaadisay oo fa yaraba islaaxiyu wanaajiyo camalkaasi maakii acat ay fasahaadisay yadulafalaati afalaadka iyo mooganaashaha gacantoodii ya waa isticaaro makniyaa ku jirte afalaadkiibuu ku shabahaya faacil muktasab wax caadiya lawaasimtiisiina meeshu keenay ilayo gacanlawaasimtiisii maxal shaydku ara cumrada wey waayahay waaci marka halkaa maxaynu ku qaadan isku soo khulaaseeyo laadi naafiyatu liljinsi ahayd haddii hamse xagga hore laga geliyo waxba isma bedelayo waa intaa macno waaci waa maxay laba mafcuul bay qaadanaysaa waa min baabi kasaay mafcuulka io koobaad me waa laadan laadan lafteeda ismiyaa lagu leeyay ya la waayahay ma xamsat istifhaamina laadaynu ka xaalaynana maana waa mafcuulkeedii labaad waana mawsuulo tastaxiquna waa siladii caa'idkiina u go waa hu duuna istifhaamina waa xaalo acdisi laalaasi mac hamsati istifhaamin hamsatulistifaamna jidkii xaalada ay ahaatay laadu mac camalsi camalka oo tastaxiiqu ay mudanaysay hiya laadu hu maaga ay mudanaysay duuna istifhaami istifhaam sukari xaalada ay tahay laadu camalkii ay ahaan jirtay oo kala sii marka iyo hamsa gashana warkuma caddo washaaca fi dalbaabi iskaatu lkhabar ida almuraadu mac suquudihi dahr washaaca waxa faafay fiidaa kan dhexdiisa waxa ku faafay kan albaabi ee baabka ah. waa baabke waa baabula isqaadulkhabari khabarka in la ridaa faafo in khabarka la daayo la rido ayaa badan idaa waktigiina la rido dahara u muuqdo almuraadu muraadku u muuqdo dahara u muuqdo muraadku maca suquutihi khabarka dhicistiisa la jirkeedana u muuqdo wuxuu ka warramaya wuxuuna leeyahay khabarkii laada haddee daliil ina tusiyo in la gooyaay waaba waajib cinda tamiimiyiina waaa'iyiina tamimiinta iyo tayintu waxay leeyihin khabarka laa hadee daalina tusinaya uu jiro in la gooyaa waa waajib wa kaiirun xadfuhu cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtoodana aad buu u fara badan yahay xijaaziyiintu weliba waxay aad uga xadfaan kelmadda tawxiidka laa ilaha illa allahu halkan khabarkiisi waa xadfin yal laa ilaaha ila allaahu ya ila laa ilaaha waa ismigeedi sooma ila allaahudan waa mahay ya ilaadan waa mahay waa aad xasri ma y allahuma waa bedel de abarkiiba abarkii ma maada limaada waxay khabar noqoydu waa macrifo allahumina macrifayn maxaana shardi ah laada labadeeda macmuulo ismigiyo khabarka inay nakire yihiin allahna waa acrafulmacaarifa marka khabarkii baa maxduufa kolka halkaynu ka bedelana waxaynu ka bedelanaa bay leyihin maxay khabarkaa aynu soo qadarana damiirka ku jira laa ilaaha xaqun ila llahu xaquntaa damiirka kuhoostiran baan ka bedelana ama maahe maxalulaama casmihaaba i maal inda siboyama halkaasaynu ka bedelana marka halkaasoo kale u badan ya yidhahdeen xijaaziyintu waayahay haddaba daliilkayna tusinaya laba mid buu noqonaya daliilun maqaaliyun wa daliilun xaaliyun daliil maqaaliya iyo daliil xaaliya daliilka maqaaligii waa maxay ka wuquucihaa jawaaban lisu'aalin su'aal bay jawaab u dhacday waa maxay waxaa tidhiba hal min rajulin qaim war nin ma taagan yahay hal min rajulin qaa'imun nin ma taagan yahay kadibna maxaad ka tidhi laa rajula laa rajula baad iska tiri awe khabarkii laa rajula qaa'imun khabarkii daliil baynu tusay daliilkiina soo maxay waa daliil maqaaliya maxay jawaab u dhacday dee su'aal hal min rajulin qaa'imun baa tiri soo ma laa rajula baa lagu yidhi sheekh waa daliil maqaaliyaynu hayna ama daliilkani daliil xaaliyuu noqonaya daliilka xaaligina waa maxay bian dalla calayhi siyaaqu siyaaqayna tusinaya tusaale waa maxay qof xanuunsanaya ayaad muuqatay qof mariida oo jiran baad muuqatay waxaad ku tihi laa basa ya laa basa laa basa ay calayka de ama sheekhii muftiga ahaa ee fatwoonayey ayaa ninkii saa'ilka aha wax weydiinaya ku yidhi ninkii baa ku yidhi shekh su-aal baan ku weydiinaya laa xaraja buu ku yidhi ya laa xaraj dhib ma jirto soo daa weyda macnuu sooma marka maxaynu ka fahmaynaa siyaaqan ka fahmayna ayadda qur-aanka falaa fawta falaa fawta baxsasha ey lahum ayaga umay sugnaan qaaluu laa dayra ama khabargeygi waa maxduud siyaaq ayna tusan qaaluu laa dayra calayna laa dayra calayna marka eg daaliina tusinaya haddii uu jiro maxaa la samaynayaa in la gooyaa i cinda tamiimiyiina wataayiina waaba waajiba wa cinda alxijaaziyiinana waa kaiir wey waa kaiir wey laakin daaliina tusinaya haddii aanu jirin waa maya waxaad iska tiri iminka laa rajula baad iska tiri wax ka horeeyaana ma jiro ma fil masjidi baad ujeedaa ma mariidun baad ujeedaa ma saxiixun baad u jeedaa yaa kuu garan ma la garanaya me ma garanano maadaama aynaan garanay in la gooyaa ma jirto marka qaacidan waynu soo marnay sheekh horeynu so marnay baabulmubtadi walkhabari maxaynu ku soo marnay wa xadfu maa yuclamu jaa'izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma wax kasta oo la garanayo ama daliil ha lagu garto ama ha laga fahmaye in la gooyaa waa iska banaanya wixii aan la garan karayna in la gooyaayo ma banaano qaacidadiinbuu kuu soo celiyey wey halkaa hor kugu soo sheegaya waaya <clears throat> marka wixii aan muxuu ahaa aan la garanaye la goyn maayo sida walaa kariima min alwildaani masbuuxdaasoo kale walaa kariima mid wanaagsan oo min alwildaani caruurta kamidiina masbuuxun aanu ahayn mid la qureeciyey ah. abyaada xag inoo qoreeyaan halaa sa'alti nabitiyiina maa xaasabi cinda shitaa'i idaa mahabati riixu warada jaaziruhum xarfan masaramatan fi raasi minha wafi laslaa'i tamliixu ida liqaaxu kadat mulqan asaaratuha walaa kariima min alwildaani masbuuxu waa abi hadda xag hoose inoo wareey wey saddex nin baa gabadhu hasaawo tegey mid wuxuu abaa ladhi xaakim atai midna wuxuu ahaa naabiqu ahaa midna nimankaa nabikiinta ladhaa mid ka tirsan gabadhana maaryaa laodhan jiray kadibna waxay soo hormarisay xaatima tai ninkaas soo dhaweysay kadibna kii reer nabitib ahanaqo wuxuu leeyahay hallaa sa'alti na maxaad weydiin weyday annabitiyiina nimanka nabitiyiinta la idhaahdo maaha sabi sharaftaydu waxa ay tahay cinda shitaa'i jiilaalka agtiisa marka jiilaalkaa ah, sharaftaydu sida ay tahay bal maad weydiisid idaa maa habat riixu e idaa dabayshu marka ay soo dhabato jilaalku waa halis mogta dhaxan daranna way dhacaysaa gaajona waa laisku sii daaya arag waktiga xaalkaygu anigii sida uu yahay bal ma nimankaa warsitid bui oo warada uu celiyo jaaziruhum koodii geela gowracayey xarfan hal xarfan abuuha xarfun abuuha akhuuha min muhajanatin wakhaaluhaa camuha qawdaau shimliil baana socod baynu ku barnay sooma oo warada uu celiyo jaaziruhum koodii geela gowracaya geela dhuundhawaya xarfan hal hashaasoo masaramatan la fi ra'si madaxeegana uu ku sugan yahay ra'siga oo min hasha kamida ah wa filaslaai tamliixun uu ku sugan yahay wa fil asla waa sinta wey alasla sinta wey tamliixun uu ku sugan yahay milix ama xaydh ida liqaaxu idaa qadad markay ahaato alliqaaxu halihii la leexiyey ee nidgaha laga maray geelu markuu dhale waxa weeyaan laga sooco nidgaha idaa qadad markay ahaato alliqaaxu halihii la leexiyey mulqan mid la tuuray asaratuha maraqeygu maraqii la cabeye maaha geel waa la marqaa maraqii kale wey walaa kariima mid wanaagsan kaa wanaagsanoo min alwildaani caruurta kamidiina masbuuxun mid la quriciya aan masbuux waa ism mafcuul moogta maxalshahidku waa maxay marka walaa kariima khabarkeegii garamayna haddaynaan masbuux keenin walaa kariima mid wanaagsanoo min alwildaanina masbuuxun mid la quriciya aan ahayn maxalshahidki uga jeednaa waa inta markaa khabarkii leeda haddii aan la garanahayn in la gooyaa ma banaano haddii la garanayo macnuhu daahir yahayna oo daalianana ama maqaali ha ama xaali ha waa la iska goyn karaya waa inta washaaca fi dalbaabi waa iska laqmadooda fududdahay washaaca aacilkeegime isaaulkhabarida dambe wey fii dakan kan albaabi ama nacd ka dhig ama bedel ka dhig idaa waa daraf almuraadu saddex qowl baynaogu banaan icraabkeega inaynu mubtado ka dhigno haddaynu mubtado ka dhigno dahrada damban aynu khabar uga dhigno waxa ka dhalanaya idaada in loo idaafeeyo ila aljumal alismiya jumlada ismiga ee un ayna ahayn wax loo idaafeeya idaada jumla loo idaafeeya ama waxay noo banaan almuraadu inaynu nidhaahno waa daharadan meesha taalla faacilkeedii waana say kuufiyiintu qabaane quraanka way ku badan tahay ida samaa shaqat ida samaa fatarat ida shamsu kuwirat sooma garanatan basriintu iyagu waxay leeyihin mayana iyagu waxay leeyihiin idaadani waxay faacil u tahay ficil go-an oo u fasirayo kan jooga saddexda qawl baa ku jira marka washaaca waxaa faafay fii daa kan dhexdiisa waxaa ku faafay kan albaabi ee baabka waa baabulaaye isqaadulkhabari khabarka ridistiisa ayaa faaftay idaa waktigana la rido dahara u muuqdo almuraadu muraadku u muuqdo dahara u muuqdo muraadku maca suquutihi dhicistiisa la jirkeedana u muuqdo isagoo khabarkii maqan u muuqdo muraadka iyo danta laga leeyahay danna waa khabata wallahu aclam subxanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub